asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo lixdanaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayطaan اrajiim bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi wعalى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alxaafid اlmundiriyu raximah اllahu tacaala bab fi fضl abi sufyaan bni xarb abi sufyaan skr bni xarb radي allahu عanه عan abi zumayli qaal xadaثnii ibnu cabaasi radي allahu عanهuma qaala kana almuslimuuna laa yanduruuna ilى abi sufyaana walaa yuqaaciduunah yani laa yujaalisuunahu ma ayna soo fiirin jirin oo ma ayna la fadhiisan jirin muxuu ahay muslimiintu abu sufyaan faqaala lلnabiy salى اllahu alay slam marka nebigu wuxuu ku yidhi wuxuu rabaa marka wuxuu sumco ku yeesho oo xidhiir gaara inuu nebiga la yeesho oo sumco ku yeesho oo muslimiintu dhexdooda marka uu weji ku yeesho yaa nabiy allahi alaaatun halaaثun acطiniihinna saddex isii yani saddex arrimood ii yee qaala nacam haa buu yidhi waa ku siinayaani qaal cindii axsanu nisaaءi اlcarabi waajmaluh umu xabiiba bintu abi sufyaana uzawijukahaa qaala nacam ayb kan marka intaas waa kaan kelimatu umu xabiiba intaasaa khaطأ ah tasmiyadaasu khaطأ weeyaan umu xabiiba intaanu aabbaheed islaamin bay ka horowba nebigu alay sala slam u guursaday marka waxaa la filayaa inuu yahay siduu ibnu xajar uu leeyahay inuu magac kale uu ahaayo gabar kale oo sufyaan uu dhalay oo nebiga alay sala slam uu guuriyey uu rabay markaasuna ay ahayd intaanu taxriimku soo degin jamcu bayna aluktayn ayb markaasan ka danba intuu taxriimku soo degay nebiga alay salatu iska dhaafay qaala wa mucaawiyatu tajcaluhu kaatiban bayna yadayka qaala nacam wiilkayga mucaawiyaana kaatib baad ka dhiganaysaa hortaada fadhiisto oo kuu qora nacam buu yidhi haa marka isna kaatib buu ahayo laakiin kitaabulwaxyigi ma ahayne kitaabu rasaa'il ayuu ka mid ahaa qaala wa tu'amirunii xataa uqaatila alkufaara kamaa kuntu uqaatila almuslimiin madax jeish baad madax iiga dhigaysaayo gaalada aan la dagaalamo sidaan muslimiinta ula dagaalami jiray intaan mushrika ahaa intaan gaalada muslimiinta ula dagaalami jiray anigoo hadda mu'mina aan gaalada la dagaalamaya qaala nacam waayahay bui saddexdaas waa ku yeelaya qaala abu zumaylin walowlaa annahu طalaba dalika min الnabiyi salى اllahu عalيyه waslm ma acطaahu dalik haddaan isagu nebiga ka codsan lahay nebigu ma siiyeen buu leeyahay haddaanu nebigu ka codsanin kuma bilaabeen nebiga alayه الsalatu slam muxuu ka ogyahay abu zumayl marka nebiga alayه sala slam inuu siin lahaa iyo in kale abu sufyaan horta horena mushrik buu ahaa waa la yaqaana goor dambana waa soo islaamay oo islaamnimadiisi waa weynaatay waa wanaagsanaatay ayb لأnnahu lam yakun yus'alu shay-an wax lama weydiisan jiray nebiga alayه الsalatu slam ilaa qaala nacam wax alle wixii la weydiistaba nacam buu odhan jiray lakiin abu sufyaan marka inaanu istaahilin tashriifka inaanu istaahilin ayuu ku wadaa mase aha saxiix ma aha abu sufyaan waa saxaabi oo faadila weeyaan oo soo islaamay islaamdiisa ay wanaagsanaatay goortii dambe isagii usradiisiiba ahlu maka oo dhan wax munaafiqay kuma jirin goortii dambe kolkay islaameen kulligood wada islaamnimo runay islaameen baabu fii fadli julaybiibin radia allahu canhu عن أbي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له يعني في غزوة له duulaan duulaamadiisii ka mida buu ku jiray nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاaم فآataahu الlahu فأfاء الله عalayhi yani غanamahu الlah ilah baa hanimad siiyey fay xaguu ilaahay gaalada maal bu uga soo celiyey yani ilahay haniimuu siiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi liasxaabihi asxaabtiis wuxuu ku yidhi hal tafqiduuna min axadin qof ma qof ma tabaysaan qof idinka maqan ma garanaysaan qaaluu laa qaaluu nacam fulanu wa fulanu wa fulan hebel iyo uma qaal hal tafqiduuna min axad qofna ma tabaysaan qaaluu nacam fulanu wa fulanu wa fulan uma qaal hal tafqiduuna min axad qaaluu laa qof kale ma tabaysaan oo idinka maarkaasa ma ay qaala laakinii afqidu julaybiiban julaybiib baan anigu tabayaa julaybiib baan la ahay faطlubuuhu badhaadiya faطalabuuhu fi lqatlaa dadkii la laayay bay ka dhex raadiyeen fawajaduuhu waa heleen ilaa janbihi dhinac ilaa janbi sabcatin qad qatalahum toddoba gaal oo uu dilay dhinacooda iyo meydkiisa ka heleen marka intuu aad u dagaalamo gaalada laayay baa marka isagana la dilay marka nin wuxuu iska ahaa haamil ahoo aan dadku aanu aqoonin dadka caadiga ayna garana nebigus alayhi salaatu salaam ummadiisa ka ugu yaray ugu liitay iyo ku walbaba isku sibuu u ahaayeen oo isku sibuu xaalkooda marka uga warhaynayey nebiga alayhi salaatu wasalaam arki waayo oo markaas kolkii la raadiyena marka ninkaas acmaashaa weyn qabtay oo marka jihaadka weyn galay oo shahaadadaas ku dhintay ayaa la helay uma qataluuhu waa dileen kolkuu toddobadaa dilay bay iyaguna dileen gaaladii fa utiya الnabiyu salى الlahu alay slam nebigaa loo keenay faأta الnabiyu sala الla alay slm nebigaa u yimid kolkii loo sheegay buu u yimid fawaqafa calayhi waa isdul taagay faqaala markaasu wuxuu yidhi qatla sabcatan ثuma qataluuhu haadaa minii wa ana minhu toddobuu dilay markaas iyaguna dileen haadaa minii wa ana minhu kanuu anuu iga mid yahay anna isagan ka mid ahay haadaa minii wa ana minhu laba goor ku celcel qaala fawadacahu calaa saacidayhi gacmihiisuu ku qabtay nebiga alayh sala suxulladiisuu ku qabtay laysa lahu ilaa saacidu nabiyi sala allahu alay wasalam isagoo wax kaloo lagu tiiriya aanu lahayn ilaa dhudhummada nebiga mooyaane qaala fa xufira lahu waa loo qoday wa wudica fii qabrihi qabrigiisaa la dhigay qabrigiisaa la dhex geliyey walam yadkur qaslan dhaqina ma aanu sheegin raawigii ma aanu sheegin ila shahid buu ahaa shahidna lama dhaqaayo waa la dhaqay waxba ma dhihin iyo waa lagu tukaday toona marka shahidka lama dhaqay waa qabrigiisaa la geliyay baab fi fadli xasaan bni haabitin radia allahu canhu shaaciri rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam can abi hurayrata radia allahu canhu ana cumara bna alkhaطaabi radia allahu canhu mara bixasaanin wa huwa yunshidu shicran fi cumar ibn khadaab radi allahu canhu markuu amiiru lmu'miniin ahay wuxuu soo maray xasaan ibnu haabit oo shicir ku aqriyaya masjidka dhexdiisa ayuu soo maray falaxada ilayhi waa daymooday daymo uu ka dareemay inuu muxuu ahay raalli aanu ka ahayn yuu daymooday cumar fa qaala markaasu wuxuu yidhi suu isdaafacaya xasaan qad kuntu unshidu wa fiihi man huwa khayru minka baad ku inshaadi jiro shicirkaad ku aqriyi jiray masjidka dhexdiisa isaga uu ku jiro uu joogo mid kaa fiican adiga yani nebigu ka wada nebiga oo jooga calayhi salaatu wasalaam yaa shicirka ku aqriyi jiray oo weliba nebigaaba shajici jiro inta mimbar loo dhigo mimbarka ku fadhiisto ayuu nebigu alayh sala slam ku shajici jiro shicirka uu gaalada ku caaya nebiga ku daafacayo ayuu ku aqriyi jiray uma اltafata ilaa abi hurayra abu hurayru daymooday xasaan isagoo marag ka dhiganaya faqaal anshuduka allah ilaah baan kugu dhaariyey asamicta rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama yaquul ma maqashay rasuulka ilah isaga oo leh ajib canii allahuma ayidhu biruuxi اlqudus isagoo sidaa lema maqashay iga jawaab oo gaalada uu jawaab yani gaalada shucaradeeda nebiga caayi jirtay isaguna ka daafici jiray oo uga jawaabi jiray ilaahu ku ruuxu lqudus ku taageer yani jibriil weeyaan isagoo sidaa le ma maqashay qaala allahuma nacam allah magane haa buuri waa maqlay ayb can lilbaraaء bni caazib radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اlه alay slm yaquul xasaanu bnu haabitin lxasaan ibni haabitin xasaan ibni haabit isagoo kula baan maqlay rasuulka ilaahay uhjuhum cay aw haajihim buri wa jibriilu macaka jibriil baa kula jire cay adiguna gaalada ka wadaana وعn masruuqi qaal dakltu عlى caaئiشhaةa radي allahu عanha وcindaha xasaan bnu haabiti yunshiduhaa shicran iyadoo xasaan ibnu haabit uu la joogo oo shicirkiisa uu u aqriyayo yushabibu biha wa biabyaatin lahu tashbiibkana gazalkaa la yidhaha kuwa haweenka mxuu ahaay haweenka sheegidooda iyo ku jirto kuwaasaa la yidhaahaa shicirkiisa oo haweenu ku soo hadal qaaday oo abyaad ka mida ah, isagoo aqriyaan maqlay faqaala markaasu wuxuu yidhi xasaanu razaanu maa tuzannu biriibatin wa tusbixu garfaa min luxuumi alghawaafili haweeney buu ammaanaya markaasuu sidaa leeyahay xasaanun mid cafiifad ah weeyaan razaanun oo degan oo miisaanan maa tuzannu biriibatin yani maa tutahamu biriiba wax ceeb ahoo muxuu ahay eh, adab ku saabsan laguma tuhumo wa tusbixu waxayna ahaataa qarsaa mid ka gaajaysan ka calool madhan min luxuumi alkhawaafili haweenka iska warla hilibkooda yani ma xamato dadka ma xamato weeyaan dadka kaafiliinta eh waxba iska warhayna ma xamato faqaalat lahu caaisha caaisha waxay ku tidhi laakinaka lasta kadalik adiguse sidaa ma ihid ma ihidoo midantada ugu dambaysa qarsaa min luxuumi alkhawaafili ma ihid adugu dadka waad xamataayo shee kalead yani weeyaan ayb waxay tilmaamaysaa marka mas'alaة اlifki ayay tilmaamaysaayo ifkigii dadkii ka qayb galay buu ahaa ifkigii caaisha radi allahu canha bilaashka lagu tuhmay ee ilaahu ka beri yeelay dadkii ka hadhadlay ee ka qayb galay buu ahaa laakiin isagana marka waa jazihiisii baa la mariyey oo waa la طahiray oo waa xaddii baa laga oofiyey taana in sha allah ilah isagana waa u dhaafay qaala masruuq masruuq baa wuxuu yihi faqultu laha waxaan ku yidhi lima ta'daniina lahu yadkulu عalayk maxaad ugu idinaysaa uu kuu soo gelayaa waqad qaala allahu ilaahna wuxuu yidhi waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim ifkigii uu ka waday yani qofkii muxuu ahaay dusha u ritay ee qaatay ifkigankada badankiisii cadaab weyn buu leeyahay buu yidhi marka inuu xasan yahay buu kaasu ka wadaa ayib mase ahe waa cabdullahi bnu ubay cabdullahi bnu ubay oo midkaan la sheegayaay faqaalat markaase waxay tidhi waayu cadaabin ashaddu min alcamaa cadaabkee indhala-aan ka weyn xasaan waa indhabeelay marka fi aakhir cumri waa da' weynaadayo boqol iyo labaatan sannadood dadkii jiray buu ka mid yahay saxaabada ahaa lixdanna qabla alislaam ahayd lixdanna bacda alislaam markaasay leedahay cadaabkee indhala-aan ka weyn cadaabkii marka ilaah uu sheegayo adduunkuu ka helay adduunkuu ku helay waa indhala-aantaas marka aakhira ma leh oo ilahay waa u dambi dhaafi wey weya ilah waa tahiray waana indhabeelay xaddiina waa laga oofiyey haddiiba isaga uu yahay ayb faqaalat markaasay waxay tidhi inahu kaana yunaafixu can rasuuli llahi sala la alay slam ama waxay tidhi yuhaaji can rasuuli llahi sala la alay slam rasuulka ilaahay buu daafici jiray bay tidhi ama rasuulka ilaahay yuu ka caay galada kala caraatami jiray oo kuwa caayaba isaguna caayi jiray sidaasaan usoo dhawaynayaa bay leedahay marka can caaishaةa radي allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal uhjuu qurayshan quraysh caaya yani sheerkiina ku caaya fainahu hijahaasa ashaddu calayhaa kaga daran min rashqin min rashqin binnabli ganad lagu gano fallaadh lagu gano sheerkaa uga daran sheerka ku caaya buu fa arsala ila bni rawaaxa cabdullahi bni rawaaxa buu u fariin diray faqaala markaasu wuxuu yidhi uhjuhum waa cay buu yidhi fahaajahum waa caayay falam yurdi maanu raali gelinin caydiisii nebiga alay slam kumayna raali gelinin faarsala ilaa kacb bni malik kacb bni maalik buu isna u farrin diray saddexdaasa ugu waaweyneyd shucaradii nebiga alayh isalaatu wasalaam oo kulligoodna wada ansaar ahaa cabdullahi bnu rawaxa iyo kacb ibni malik iyo xasaan ibni haabit uma arsala ilaa xasaan ibni haabitin falamaa dakala calayhi markuu xasaan usoo galay buu qaala xasaan xasaan baa wuxuu yidhi laqad aana lakum an tursiluu laqad aana lakum an tursiluu ilaa hada alasad aldaaribi bidanabihi waxaa idin dhowaatay yani oo waqtigeedii la gaadhay inaad u fariindirtaan libaaxankada muxuu ahay dabadiisa muxuu ahay dabadiisa la dhacaaya uma adlaca lisaanahu carabkiisuu soo bixiyey xasaanku fajacala yuxarikuhu wuu dhaqdhaqaajiye carabkiisii faqaala markaasu wuxuu yihi waladii baataka bilxaq laafriyanahum bilisaani farya aladiim yani laumaziqanahum waxaan ku jeexjeexayaa ku googoynaya carabkaygaas sida idinta loo jeexjeexo oo kale yani shecirkaygaan ku dhibayaan ku caaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi laa laa tacjal ha degdegin ha degdegin oo inaad quraysh kala barato muxuu ahay ha ku degdegin shecirkooda faina abaa bakrin aclamu qurayshin biansaabiha abuu bakr isagaa quraysh dhalashadeedii iyo qaybaheedii iyo ceebaha ay leeyihiin isaga yaqaaneen muxuu ahaay degdegin ilaad horta isaga weydiisato wa ina lii fiihim nasaban dhalashaana kulea qorayshaaga waa ka dhashay xataa xataa yukhallisa laka nasabii ilaa nasabkayga uu kaaga dhex saaro oo aadan anigii soo gelinin markaad caayayso ha degdegin faataahu xasaan xasaan baa abu bakri u yimid farajaca waa soo noqday nebigu ku soo noqday faqaala yaa rasuula allah qad lakasa lii nasabak nasabkaagii waa ii lakiso waa ii soocay waladii bacahaka bilxaqi laasulannaka minhum kamaa tusallu shacaratu min alcajiin waan kaa dhex saarayaa oo kaa dhex bixinayaa sida looga dhex siibo tinta looga dhex siibo cajiinta looga dhex siibo oo markaan iyaga sheerka ku caa'iyo adiga kugu soo dhex dari maayo qaalat caaishaةu radي allahu canha fasamictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm yaqulu lxasaan rasuulka ilah xasaan kule baan maqlay ina ruuxa alqudusi laa yazaalu yu'ayiduk maa naafaxta can illahi wa rasuulihi in alle intaad ka halgamayso ilahiy rasuulkiisa ka halgamayso ilahiy rasuulkiisa aad daafacaysaba ruuxu lqudus baa ku ayidaaya yani jibriil baa ku ayidaya ku taageeraya wa qaalat waxayna tidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul haajihim xasaan hajaahum xasaan fashafaa waashfa washtafaa xasaan baa caayayo markaasuu ibogsiiyey isaguna muxaa ka cilbaxay ina waa iga cilbixiyey isna waa ka cilbaxay laakiin labadii nin oo hore kacb ibnu malik iyo cabdullahi ibnu rawaaxa midkoodna shicirkoodii uma bogay nebiga alayh isalaatu wasalaam isagaa marka ka shacaysana labadoodaba qaala xasaan xasaanna wuxuu yidhi oo sheerkiisa ka mid a ah, ajawta muxamada waajabtu canhu wacind allahi fi daka aljazaau ajawta muxamada bara naqiya rasuula allahi shiimatuhu lwafaau ninkuu la hadlaayana kolkaa waxay waa abu sufyaan ibn alxaaris ibn cabdilmuطalib shucaradii mushrikiintu ka mid ahaa radia allahu canhu intaanu soo islaamin abu sufyaan ibn alxaaris ibn cabdilmuطalib oo nebigeena adeerkiisna walaalna ridaac ugu ah shucaradii ka mid aho nebiga caayiyuu ku leeyahay ajawta muxammadan muxamed baad cayday faajabtu canhu anaa ka jawaabay wa cinda allahi fii daka aljaza eh, abaalgudka arrintaasaana ilah agtiisa ta ilahay abaalgud baan ka filanayaa ajawta muxammadan baran naqiyan muxamed baad cayday isagoo baari nadiifa ah rasuul allah rasuulkii ilaahayna ah shimatuhu lwafaau caadadiis iyo dhaqankiisuna ay tahay ballan oofin oo khiyaano iyo aan oqoon faina abii wawaalidatii wa cirdii licirdi muxamadin minkum wiqaa'u aniga aabbahay iyo hooyaday iyo aniga sharaftayduba gaashaan bay idinka yihiin cirdiga nebiga alayh isalaatu wasalaam anaa iska sokaysiinayo anaa isdaafacaya fakiltu bunayatii in lam tarawhaa tuhiiru naqca min kanafay kadaa'i mawciduhaa kadaa waayada qaalibka ahayd wuxuu ka hadlayaa marka fardihii buu ka hadlaaya fardahoodii buu ka hadlaayaayo gaaladii u hadidaya wuxuu leeyahay sakiltu bunayati gabadhayda aan waayo allaha iga qaado cadimnaa khaylanaana weyntirta fardaha yaga aan weyno in lam tarawha hadday aydaan arag fardaha yagii aydaan arag tusiiru naqca boorka iyadoo kicinaysa min kanafay kada kada dhinacyadeeda ka kicinaysa kadaana waa xajuun iyadoo meesha xajuuna ka soo gelaysa oo boorka kicinaysa haddii aydaan arag fardaha yaga allah naga qaadaba yubaariina alacinata muscidaatin calaa aktaafiha alaslu dimaa'u yubaarina la tartamaya alacinnata alcinna waa jamcu cinaan waxaa lagu hogaamiyo weeyaan alasinatuna waa jira waa jamcu sinaan isaguna iyagoo la tartamaya eh, xarkaha la hortartamayo xarkaha ku xidhanba inay gooyaan oo ka badiyaan rabaan muscidaatin yani jaariyatin munطaliqaatin oo ordaysa calىa aktaafiha alaslu dimaa'u garbahoodana uu saaran yahay warma ooman oo dhigina u ooman alasl waxa waa waa rimaaxda weeyaan adima'una alcitaash tadallu jiyaaduna mutamatiraatin tulatimuhuna bilkhumuri الnisaa'u tadallu jiyaaduna fardaha iyagu waxay ahaanayaan mutamatiraatin yani mutabakhtiraatin kuwa xaragoonaya orka ku xaragoonaya tulatimuhuna ay ku dhardharbaaxayso annisaa'u haweenku bilkhumur intay rakiinu cararaan iyo haweenku gambada iskaga daafici doonaa mid waliba gurigeeda ka ceshan doontaa ar iga noqo meeshan ragma jooga ay dhihi doontaa fain acradtumuu cana اctamarna wakana alfatxu waاnkashafa alغiطaaءu waإlaa faصbiruu liضiraabi ywmi yucizu allahu fiihi man yashaau fain acradtumuuhana haddii aad naga jeesateen nadaysaan ictamarna waan cumraysanaynaa wa kaana alfatxu nasri baa dhici doona wainkashafa alqiطaa'u muxuu ahay dabalkuna waa qaadmi doona yani arrintu waa mushkiladu waa dhammaanaysaa haddaad iska kaayadaysa anaydaan hor joogsanin waan cumraysanayna o iska tegaynaa waa ilaa haddii kale nadayn weydaanna waa kulkii xudaybiya muxuu ahay keedii weeyaan fasbiruu u sabra u dulqaata lidiraabi yawmin maalin seefaha la isla dhaayo yuczu allahu fiihi man yashaa wa qaala allahu qad arsaltu cabdan yaqulu lxaqa laysa bihi khafaa'u ilaahna wuxuu yidhi addoon baan soo diray xaqa ku dhawaaqaya oo qarsoodi aanu lahayn xaq waadixa ku dhawaaqaya wa qaala allahu qad yasartu jundan hum lansaaru curdatuha alliqaa'u waxaana ilaah yidhi waxaan soo soo daayey yasartu waxaan fududeeyey yani aan adeejiyey jundan hum lansaar jeish oo ansaare baan adeejiyey curdatuha liqaa qaradkooduna uu yahay inay idinla kulmaan dagaal idinla kulmaan lanaa fii kulli yowmin min macaddin sibaabun aw qitaalun aw hijaa'un sibaabun halkuu ka leeyahay sibaa'un baa jirta taasaan mooda inay macnaha kaga haboon tahay maalin kastaba macad qabiilada marka qoraysh ay ka mid tahay weeyaan waxaan ku leenahay sibaa'un qafaal dad aan ka soo qafaalanno aw qitaalun ama dagaal aw hijaa'un ama caysha in aan ku ahayo maalinba walba waxbaan yeelaynaa faman yahjuu rasuula اllahi minkum wayamdaxuhu wayansurhu sawaa'u qofka rasuulka ilaahay caayaya iyo qof ammaanaya oo taageeraya ma isku mid ba isku mid maaha faman yahjuu rasuula اllahi rasuulka ilahay qofka caayaya minkum mid a wayamdaxuhu yani waman yamdaxuhu qofka ammaanaya wayansurhu oo taageerayana sawaa'un isku mid miya wajibriilu rasuulu اllahi fiina wa ruuxu اlqudsi laysa lahu kifaa jibriil oo rasuulka ilaahay baa nala jooga nagu dhex jira ruuxulqudsi ah waxu dhigmaana ma jiro wax iska celin kara jeeshu jibriil la jiro ma jiro shicirkiisa marka uu rasuulka ku taageeraya gaalada ku caayay ku hadidayay kaasaa ka mid ahaa baab fii fadli jariir bni cabdillaahi albajaliy radia allahu canhu can jariirin qaala maa xajabanii rasuulu llahi sala allahu alay waslam mundu aslamtu tanii intaan soo islaamay rasuulka ilaahay weligii ima celinin walaa ra'aanii mana aanu arag ilaa tabasama fii wajhi waa ii qosli jiray mar alla markuu arkaba nebigu waa ii qosli jiray an jariirin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay slam ya jariir alaa turiixunii min dilkhalasa dulkhalasana sanam buu ahaa sanamkaa dulkhalasa la yidhaha miyaadan iiga raaxaynaynin jariirow yani aadan soo burburinaynin beytun likhafcam guri ay khafcam lahayd buu ahaa kaana yudcىa kacbaة اليamaniية lagu magacaabi jiray kacbadii yamaneed lagu magacaabi jiray qaala fanafartu إlayhi waxaan ugu gurmaday beydkaa dulkhalasa la yidhaaho fii khamsiina wa mi'ati faris boqol iyo konton fardeley ah oo qabiiladiisii ayaan ugu gurmaday wa kuntu laa ahbutu cala alkhayl fardaha maana ku sugnaan jirin markii hore fardaha waa ka dhici jiray fadakartu dalika lirasuuli llahi sala allahu alay wasalam fadaraba biyadihi fii sadrii gacantiisu laabta igaga dhuftay faqaala markaasu wuxuu yidhi allahuma habithu wajcalhu haadiyan mahdiya ilaahu sug oo fardaha ku dul sug oo ka dhig mid hanuunsan oo hanuuniya qaala faanطaliquu faاnطalaqa faxaraqaha biالnaar waa tagay markaasuu dab ku soo gubay geedka gurigii isaga ah ثuma bacثa jariiru ilىa rasuuli الlahi salى الlahu عalيh waslm rajula yubashiruhu nin u bishaareeyo usoo diray jariir nebiga alayh الsalaatu wasalaam yukna abaa arطaa abu arطaa la yidhaaho mina annaga naga mida qoladooda ka mid a usoo diray axmas la yidhaaho faataa rasuula اllahi salى الlahu alay slm rasuulka ilaahi buu u yimid oo faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi maa ji'tuka xataa taraknaaha kaأnnaha jamalun ajrab ma anaan ka imanay ilaa aan ka dhignay iyada ood moodo muxuu awr cadhale awr cadhalahood la mermeriyey laami iyo la marmariyo caddeedii laga dhaqay aad madowgeedii iyo sidii dabka ka dhigay iyadood moodo in aan ka tagnay ma aanan ka imaanin fabaraka rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam calaa khayli axmas wa rijaaliha hamsa maraat yani barakana wuxuu ka waday tacalahum bilbaraka baraka ugu duceeyey qabiilada axmas la ilaahiyo fardeheedii iyo raggeediiba baabu fadli asxaabi shajarati radia allahu canhum can ummi mubashirin radia allahu canha annaha samicat الnabiya salى اllahu عalayhi waslama yaqulu cinda xafsa xafsa agteeda isagoo allahu tacaala min asxaabi الshajarati axadun aladiina baayacuu taxtaha baycat ridwan geedkii ahaa ee marka ilaah qur'aanka suurat alfatx uu ku sheegay ee camil xudaybiya dhacday yuu sheegayaa wuxuu leeyahay nebigu alayh salatu salaam in shaa allah qof baycadaa ka qayb galayu naar geli maayo qaalat markaasay xabsaa waxay tidhi balaa yaa rasuula allah waa gelayaa dad ka qayb galay baa gelaya faاntaharaha rasuulu llahi sal l waa canaantay nebiga alayh الsalaatu wasalaam faqaalat xabsa xabsa marka waxay tidhi wain minkum ilaa waariduha sidaasuu ilah leeyahay dadka o dhan wuxuu leeyahay ilahay naarta waa ku wada aroorayaan marka iyaguna dadkay ka mid yihiin aayaddaasay marka soo qabsatay faqala الnabiyu salى الlahu عalيه waqad qaala allahu taعaalى ثuma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha juhiya marka taasi waa muruurka la maraayo dadku ay marayaan naarta dhabarkeeda ay marayaane jidka siraadka ila buundad naarta dusheeda weeyaane taasuu ilaah wuruudka ka wadaa maritaankaas dusheeda la maraayo dadko dhan waa wada marayaan marka mid ku dhacay iyo mid gudbaayaba degdeg waa kala yihiin marka naargalin maaha tantada baabu fadli man shahida badran can caliyin karama allahu wajhahu qaala bacaanaa rasuulu llahi sala allahu alayi wasalam ana wazubayru walmiqdaad saddexda yadaa diray nebiga calayhi salaatu wasalaam faqaala markaasu wuxuu yidhi jiitu rawdata khaaq meesha rawdatu khaaq la yidhaaho taga fardihiina qaato oo rawdatu khaaq taga fa ina bihaa daciinatan haweeney baa joogta haweeney musaafirada ayaa joogta macahaa kitaabun warqad sida fakuduu fakhuduuhu minhaa kitaabka ka qaada iyada iska sidaa warqadda ka soo qaada oo kolkii loo socday fatxu maka loo socday laysu qaabqaabinayay buu nebigu alayhi isalaatu wasalaam aada iyo aad muxuu ugu dadaalay in sirta la qariyo jeiskaasu meel u baxayo aan la ogaanin oo quraysh lagu soo kadiyo markaas nin saxaabi oo jaliil oo xaatib ibn abi baltaca la yidhaha radia allahu canhu yaa khata ka dhacayo warqad buu qoray uu quraysh ogeysiinayo wuxuu leeyahay rasuulka ilaah wuu soo baxaya waxaanan u malayn inuu xaggiina soo aadayo hadduu keligii idiin soo baxana tiishaadan tamar oo waa wataa hadduu keligii idin soo baxana ilahay guusha waa siinaya waxaad yeelilaha yeeli yeela intaas keligu ku leeyahay ayb warqadiiba marka ilahay nebiga u sheegay markaasuu nebigu alayh salaa slam fardeeladii soo diray uu leeyahay haweeneyda haweeneyba usii dhiibay marka haweenaydiiba marka timaheeda intay gelisay bay timaheeda ku soohday warqaddii iyada ahayd markaasuu yidhi haweeney baad halkaa ugu tegaysaane warqadda ka soo qaada fainطalaqnaa waan tagnay tucaadii binaa khayluna iyadoo fardihi ay nala ordayso faidaa naxnu bimra'atin haweenay baan meeshai kula kulannay faqulnaa akriji lkitaab warqaddii soo bixi qaalad maa maci kitaab warqad ma hayso faqulnaa markaasaan waxaani latukhrijinna alkitaaba aw latulqiyanna fiyaab ama warqaddaad soo bixinaysa ama dharkaad iska dhigaysa ama dharkan kaa dhigaynana waa jirtaa lanulqiyanna fiyaab lanujarridanaki min siyaabika ila rasuulka ilahay been nooma sheegin adaa been sheegaya ama waan ku fatashaynaa ama soo bixi warqad kolkay aragtay marka inay dhab ka tahay fa akhrajatu min ciqaasihaa timaheedii dabnaabay ka soo bixisay faataynaa bihi rasuula اllahi salى اlahu alay slm rasuulka ilahi baan ula nimid waa la aqriyay marka faidaa fiihi isagoo ku qoran yahay baa la arkay min xaaطib bni abi baltacata ilaa naasi min almushrikiin min ahli maka yukhbiruhum bibacdi amri rasuuli اllahi salى اlه alay slam arrintii nebiga alayh sala slam qaarkeed uga warramayo fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam yaa xaatib maa haada wuxuu yahay kadu maxaa sidaa u yeeshay qaala laa tacjal calaya yaa rasuul allah ha igu degdegay rasuulka ilaahayow sababkii marka u keenay buu sheegayaa innii kuntu imra'an mulsaqan fii quraysh waxaan ahaa nin oo quraysh dulsaar ku ah nin xaliifu ahoo ku dhex dhaqmay baan ahay aanaan ka dhalanin isagoo qabiilo cabsi la yidhaaho yamana buu ahaa marka dhaar wadaag buu lalahaa wuu ku dhex dhaqmay keliya qariib buu ku ahlay qaala sufyaan sufyaan baa wuxuu yidhi kaana xaliifan lahum mulsaqa wuxuu ka wada xaliif buu u ahaa walam yakun min anfusihim mid ka dhashay iyaga ma aanu ahayn ayb wa kaana miman kaana macaka min almuhaajiriin lahum qaraabaat yaxmuuna biha ahliyihim inta muhaajiriinta oo kula jirta oo dhan dhammaantooda qaraabay ku leeyihiin maka ku leeyihiin oo ahalkoodii maka jooga iyo maalkoodii maka u jooga qaraaba u dhaqaalaynaysa oo daafacayay leeyihiin fa axbabtu waxaan jeclaaday fa axbabtu waxaan jeclaystay id faatanii dalika min annasabi fiihim dhalashadaas kol hadday iga tagto oo qaraabo aan dhalasho aanan ku lahayn an attakhida fiihim yadan yaxmuuna bihi qaraabatii inaan gacan u geysto gacan u geysto aan wuxuu taro ah hadhow qaraabadayda muxua ku dhaqaaleeyaan taasaan doonay warqadantada waan iska qorayna wax tarayna waa ogaa gacan lib aad ku yeelatid oo hadhow hakugu dhaqaaleeyaan qaraabadaada iyo haku dhaqaaleeyaan taabusan baan iska lahaa walam afcalhu kufran gaalnimo uma samaynin wala irtidaadan murtadnimona uma samaynin can diini diintayda ka ridoodo walaa ridan bilkufri bacda alislaam raalli ahaanshaha gaalnimada ku raalli ahaaday bacda alislaamna ma ana u samayn faqaala nabiyu sala allahu alay sl faqaala cumaru radia allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi dacnii yaa rasuula allah adrib cunuqa hada almunaafiq idaa qoorta aan ka gooye munaafiqan kada munaafiq buu ku sheegay marka munaafiqna ma ahayn marka calaamaad munaafiqnimuu ku arkay marka qofkii lagu arko wax gaalnimo keenta ama muxuu ahaaye munaafiqnimo keenta munaafiq waa la odhan karaya xataa isagoo xaqiiqada inay sida ahayn ayna suuro ayna suuro ay suurowdo oo marka kanu geli maayo kii nebiga alay sala slam odhan jiray ninkii nin gaal ku yidhaaha macduullahi ku yidhaaha hadduuna sida ahayn say kusoo noqonaysa taasu marka waa kii muxuu ahaaye uu yidhaahaa cinaad iyo marka isku xanaaqaan iyo ku yidhaha lakin qofka asbaab lagu arko asbaab loogu maleeyo inuu qofkaasu gaal yahay ama munaafiq yahay haddii lagu yidhaaho taasu marka ma noqonayso kuma soo noqonayso ayb munaafiqan kada andila idaabi ilan gaaladiio lagu duulaya nin u warramayo asraarta u sheegaya calaamadii munaafiqnimo weeyaan muslimiintana daahirka kala socda gaaladiina hoosta muxuu ah wax uga sheegaya laakiin munaafiqnimadaas waxay ku baabaaday markuu safarkii uu sheegay weliba warqadiisii markii la aqriyayna marka la arkay inuu leeyahay kollaba waxba iska tarimaysaan oo ilahay kolleyba guushuu siinaya faqaala markaasu nebigu wuxuu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam inahu qad shahida badran badri buu ka qayb galay wamaa yudriika maxaa ku ogeysiinaya lacala allaha caza wajala طalaca calى ahli badrin ilaahay inuu soo eegay ahlu badrin inuu soo eegay oo faqaala uu ku yidhi icmaluu maa shiئtum faqad gafartu lakum wax kaad kastaan sameeya waan idin dembi dhaafay ku yidhi taasagona marka fasax ma aha inuu ilahay dembiga u fasaxayo maaha macnaha waxaa weye fardan dib wuxuun aad waxaad samaysaan oo dhan uu idin dhaafan yahay maaha in dembiga lagu la amraayo oo lagu gubaabinayo oo lagu xadfinaya ma aha fa anzla allahu caza wajalla markaasuu ilahi wuxuu soo dejiyey isagoo ninkiina canaananaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tabtakiduu caduwii wacaduwakum awliyaa wajacalaha eh, yani alaaya isxaaqu fii riwaayatihi min tilaawati sufyaan sufyaan baa aqriyay buu adinku la aqriyay aayadantadiiyo marka dhowr aayadooda oo suuratu mumtaxana awalkeeda ah kusoo degay ninkaas marka xadiidkan kada waxaa laga qaatay qofka jaasuuska ah cadowga gacan siiya asraarta dadka muslimiinta la socodsiiya inuu dil mudanayo la dili karo oo lakin haddii maslaxa laga gata yani dilkiisuuse laakiin waajib aanu ahayn ile nebigu alayh sala slam markuu yidhi aan dila uu yidhi ma aanu ku inkirina marka wuxuu u sheegay un nebigu ninkan kada saabiqo hore uu leeyahay oo arrintaas ka xoog badan oo ka cafiyaysa unbuu u sheegay mooyaane dil ma aanu mudanin ma dhihin baabun fii fadli qurayshin walansaari wagayrihim can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam qurayshun waalanصaaru wamusaynatu wajuhaynatu waaslamu wagifaaru waashjac kulligood waa wada qabaa'il mawaaliya mawaalidaydii wey xigtadaydii weeyaan laysa lahum mawlan duuna allahi wa rasuulihi aana iyo xigto aan ilaahay rasuulkiisa ahayn male meel kale ku tiirsadaan male iyaga ilahiy rasuulkiisii bay aanadiisii iyo xigtadiisii ay yihiinoo yani dadka ilahiy rasuulkiisa ku tiirsanaa weeyaan baabun fi nisaai fii nisaa'i quraysh can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى allahu alيyh waslama yaquul nisaa'u qurayshin quraysh haweenkoodu khayru nisaa'i rakibna alibil haween awr fuula kuwa ugu fiican weeyaan axnaahu calaa طiflin ilmo yarka ugu naxariis badan weeyaan wa ugu dhaqaalo badan weeyaan calaa zawji nin fii daati yadihi waxaa gacantiisa ku jira maalkiisa maalkiisa ninkooda carruurtoodana kuwa ugu xanaano badan weeyaan raggoodana maalkiisana ugu mxuha ugu tashiil badan oo ugu hagaajin badan weeyaan sidaasay ku muteen inay noqdaan khayru nisaai rakibna alibil marka waxaa weeye haween haweenayda ilmaheeda iyo hagaajisa gurigeeda iyo hagaajisa ee raashinka ninkeeda u dhiiba iyo si fiican u basrisaayo een ku ciyaarin in dhaqaalaha ninkeeda xagga dhaqaalaha ka curyaaminin ammaan bay mudataa labadaasuu ku ammaanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala yaquulu abu hurayra abu hurayra wuxuu dhahayey calaa iri daalika markuu xadiidkaa sheego dabadiis wuxuu dhihi jiray walan tarkab maryamu bintu cimraana baciiran qatu marka haweenka geela fuulaa geela gaadiid u yahay waa haweenka carbeed haweenka carbeed bay haweenka quraysh ugu fiican yihiin saasuu ku fasirayaa marka abu hurayra oo marka maryam bintu cimraan kuma jirta iyadu oo la odhan maayo haweenka quraysheed baa ka fadli badan maryam ka fadli badan lianna ma soo gelayso qaybkaas oo rakibna libile ma soo gelayso weligeed awr ma ayna korin saasuu abu hurayra leeyahay ilan iyadu shaamiyad bay ahayd ahlu shaamna geel ma lahay baabu fii fadli اlanصaari radia allahu canhum can jaabir bni cabd llaahi radia allahu canهuma qaala fiina naزlat annagay nagu soo degtay id hama طaa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhumaa banuu salima wa banuu xaarisa banuu salima oo qowmu jaabir ah iyo qolo kale iyagona banuu xaarisa la yidhaha labadaas qolay ku soo degtay wmaa nuxibu ma jeclin annaha lam tanzil inaynan soo degi lahaynna ma jeclaanin liqowli llahi ilah baa wuxuu yihi wallahu waliyuhumaa wallahu waliyuhumaa allahu naasirhumaa yani labadaa qoladood waxay ku hamiyeen inay jabaan oo markii dadkii hazimada ay ku dhacday inay jabaan marka ilaah baa naasirkooda ilaah baa taageera ilaah baa muxuha dejiyey oo ma ayna cararin yani عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اللهma اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناءi أبناء الأنصار ilahu anصاar dembi dhaaf ubadkoodana u dembi dhaaf ubadkooda ubadkiisana u dembi dhaaf وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأىa صبيانا ونساءa مqبليina min curسin haween iyo caruur aroos ka soo noqday ayuu arkay nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام faqاama نبي الlahi صلى الله عليه وسلم nebigi ilaah waa istaagay mumhalan yani muntasiban isagoo kor isu toosiyey yuu istaagay haweenkii iyo dadkii ibuu soo dhoweynaya dadka ayaga ah faqaala markaasu wuxuu yidhi allahuma antum min axabi الnaasi ilaya allahuma antum min axabi الnaasi ilaya dadka intaan ugu jeclahay baad ka mid tihiin bu laba goor ku yidhi yani ansaar ansaar buu ka wada intoodaa kaliya un kolka ula hadlaya ma sheegay ansaar buu leeyahy ansaaray idinku dadka intaan ugu jeclahay ayaad ka mid tihiin baabun can anas radi allahu canhu qaal jaءat imra'aة min alanصaari ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam haween ansaar ka mida nebiga u timid qaala fakhalaa biha rasuulu llahi salى اllahu alay slam rasuulkii ilaahay waa la faqay oo gaar buu ula baxay qaala qaala wuxuuna yidhi wاladii nafsii biyadihi antum inakum la axabu الnaasi ilaya ثalaثa maraat saddex goor ilaah baan ku dhaartay ilaah naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay dadka intaan dadkaan idinku jeclahay idinku dadkaan ugu jeclahay baa tihiin saddex goor yidhi ansaar buu yani ka wada عan أنس رadي الله عanهu أna rasuula الlahi صلى الlaه عليه وسلم اsتغfara للأnصاar ansaar buu nebigu dembi dhaaf ilaahay uga dalbay qaala wuxuuna yidhi وأxsabuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi walidaraari الأnصاar ansaar caruurteedana weli welimawaali اlansaar ansaar xulafadeedii iyo kuwa addoommadooda xoreeyani laa ashaku fiihi mma shakiyayo ma shakiyayo waa u malaynayaa buu leeyahay shakiga iyo iyo iyo xusbaanka marka muxuu ahaye shakigaa xoog badan marka waxaa weeyaan dhannigaa ka xoog badan dhannigaa ka xoog badan oo yaqiin uga dhow marka shaki ma aha waa xusbaan waa male weeyaan yani ee shaki ma aha عن أنس رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل إن الأنصاaر kirshii وcaybtي kirshiga iyo caybaduba waxaa la yidhaha mawdic sir mawdic siri weeyaan dadkii aan ku kalsoonaayo ee sirteyda u sheeganayay weeyaan والnaasu sayakfuruuna dadku way badan doonaan wayaqiluuna iyagu so yaraan doonaan ansaari waa yaraan doonaan dadka kalese way badan doonaan faaqbaluu min muxsinihim ka aqbala qofkooda wanaag la yimaada wanaagga ka aqbala ugu abaalguda wacfu can musii'ihim kooda eh, waxun sameeyana eh, u dambi dhaafa dadka madaxda noqon doona eh, buu sheegayaa nebigu alayh salaat la dardaarmaya uu leeyahay ansaar baan idinkula dardaarmaya waa dadkii aan dhex degay ee muxuu ahaaye asraabtaydii aan ku aaminay ah, xusuusiyadeeda ahayd weeyaane idinkaa madax noqon doono iyagu aqaliyo yar bay dad ku dhex noqon doonaane dhaqaaleey oo koodii wax wanaaga la yimaadana wanaagiisa ka aqbala ha ku inkirina koodii waxun aad ku aragtaana u dembi dhaafa bab في khayr dور الأنصاr عن أbي أسaيد الأنصاaري رضي الله عنه يشهد أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal أbu سayd الsاacدي رضي الله عanه ya wuxuu ku dhaaranaya rasuulka ilaahi inuu yidhi khayru duuri الأنصاaر bنو النجاar ثuma bنو cabdالأشhر ثuma bنو الxاariث بن الخزرج uma banu saacida wayna soo marray xadiidkaas wa fii kulli duuri اlansaari khayr ansaar guryaheeda oo dhanba xaafadaheeda oo dhan wanaag bay leedahay qaala abu abu salama abu salama ibn cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi qaala abu usayd abu usayd baa wuxuu yidhi y عlى rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm waa su-aal utahamu ana calى rasuuli الlahi sal ه alay slm rsulka ilahi miyaa laigu tuhmaya inaan been ka sheegayo low kuntu kaadiban haddaan been sheegayo labada'tu biqowmi tolkay baa ku bilaabi laha qowmkiisu waa kuwa ugu dambeeya banu saacida weeyaan haddaan been sheegayo tolkay baan horraysiin lahaa oo banu saacida aan dhihi lahaa badaأtu tolkayga ku bilaabi lahaa bani saacida ahaa wabalaغa dalika sacd bna cubaada sacd bna cubaada arrintaas soo gaadhay fawajada fii nafsihi yani qadiba fii nafsihi waa xanaaqay sacd wa qaala wuxuuna yidhi kullifnaa waa nala reebay fakunnaa aakhira alarbaca afartii qolaan ugu dambaynay asrijuu lii ii kooreeya faraskayga ii kooreeya asrijuu lii ximaari dameerkayga ii kooreeya aatii rasuula اllahi sal l rasuulka ilah anu imaado fakallamahu waa la hadlay ibnu akhiihi sahl adeerka u ahaaye sahli ahaa baa la hadlay faqaala markaasu wuxuu yidhi atadhabu litarudda calىa rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam warasuulu اllahi salى اله alay slm aclam ma waxaad u tegaysaan rasuulka ilaahay hadalkiisa ku radido rasuulka ilahay u jawaabtay ma u tegaysa rasuulka ilahay baa yaa ka aqoon badan xaqiiqada kaa yaqaan walaysa xasbuka an takuna raabica arbac inaad afar qabiilo kaeda afraad tahay miyaana kugu fillayn farajaca waa noqday wa qaala markaasu wuxuu yidhi allahu wa warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa og wa amara bximaarihi faxulla canhu dameerkiisina waa laga dejiyey riwaayadantada marka sidan ay tihi riwaayadka horeyna soo marayna waxay ahayd inuu nebiga u yimid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dadkii baad nooga dambaysisay markaas nebiguna uu yidhi miyaana kugu fillayn inaad khiyaarta ka mid noqoto ayb ah, marka labada arrin waa waa iskhilaafsan yihin siday loo jamcin lahaana lasoo firin baabun fii xusni suxbat اlanصaar can anas bni malik radi allahu canhu qaal kharajtu maca jariir bni cabdillaahi albajaliy radia allahu canhu fii safarin fakana yakdumunii jariir baa ii adeegayey inagoo safar wada ah jariir ii adeegayey jariir baana ka dacweynaa anas markaa faqultu lahu markaasa waxaan ku yidhi laa tafcal ha yeelin faqaala markaasu wuxuu yidhi inii qad ra'aytu alansaara tasnacu birasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm shayئa aalaytu an laa asxaba axada minhm ilaa khadamtuhu ansaar baan waxaan arkay rasuulka ilaahay iyadoo wax u samaynayo oo say ugu adeegayaan rasuulka ilaahay markaan arkay baan waxaan ku dhaartay qof ka mid oo aan la rafiiqaba inaan u adeego wa zaada fii riwaaya riwaaya kalena wuxuu ku daray wa kana jariirun akbara min anas zarid waa ka da'weynaa anas markaasna u adeegayey marka wuxuuna u adeegayey abaalgud uu u abaalgudayo khidmadii nebiga alay sla slam ay u qabteen baabun fii fadli اlashcariyiina radia allahu canhum can abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيyh wasalam inii la acrifu aswaata rufaqati alashcariyiina bilqur'an xiina yadkuluuna billeyl waan gartaa eh, ashcariyiinta degmadooda waan gartaa habeenkii oo codkooda qur'aankaan ku gartaa socod quruxsan yihiin oo qur'aano qib badan yihiinoo habeenkiibay qur'aanka ku tahajudaano waxaan ku garanayaa walow aanan maalintii meeshay degayeen ba arag codkoodaan habeenka ku garanayaa wa acrifu manaasilahum guryahoodana waan gartaa min aswaatihim bilqur'aani billeyl wa in kuntu lam ara manaasilahum xiina nazaluu binnahaar maalintii markay degayeen guryahooda yaanan arkin babe habeenkii baan codkooda qur'aanka ku garanayaa wa minhum xakiimun nin xikmale baa ka mid a nimankaas idaa laqiya alkhayla fardaha markuu la kulmo aw qaala alcaduwa ama cadowga markuu la kulmo buu yidhi qaala lahum ku yidhaaha ina asxaabii ya'muruunakum an tanduruuhum an tantadiruuhum yani asxaabtaydii waa iga dambeeyaane cadowgiibuu ku leeyahay waxay idin sugayaan inaad sugtaan buu leeyahay ama wuxuu leeyahay fardaha kale ee la socda uu leeyahay ee khaylulcaduwa aan ahayn wuxuu ku leeyahay asxaabtaydii baa iga dambeeye dagaalka hanaga soo horbilaabina sugay idin leeyihiin marka nin sidaas oo ah kolka xarisulxarbi lagu jiro kolkata asxaabtiisa aan ilaaweynin oo aan degdegaynin oo faadsiinya badanna ayaa ka mid ahaa can abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ina alashcariyiina idaa armaluu fi lgazwi markay saxaydu ka dhammaato duulaanka dhexdiisa ay ka dhammaato aw qalla طacaamu ciyaalihim bilmadiina ama xasaskooda طacaamkooda uu yaraado madiina magaalada markay joogaan uu yaraado jamacuu maa kaana baynahum fii tawbin waaxidin waxay haystaan ayay hal mara ku ururin jireen uma اqtasamuuhu baynahum fii inaa'in waaxidin weel kale ay ku qaybsan jireen bisawiya si sinaan ah fahum minii wa ana minhum muwaasaadkaasuu marka ku ammaanayaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam oo saasay yeeli jireen oo waxbay wada cuni jireenoo way iska warhayn jireenoo hantidooda yaa markay muxuu ahay waxooda u yaraado intay isku wada darsadaan ay isla jireen saasuu ku ammaanaya marka nebigu alayh isalaatu wasalaam baabu ducaaءi الnabiy slى اllahu عalayhi waslm lgifaarin وaslm can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm qaal aslamuu saalamaha allah wgifaar gafara allahu laha aslam allaha la nabdo gifaarna allahu dembi dhaafa buuri amaa inii lam aqulha anu ma an dhihin walakin qaalaha allahu caza wajal ilah baa sidaa yii w can khifaaf bni ayma algifaariyi radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi waslama fii salaatin salaad dhexdeed buu nebigu alay sala slam wuxuu ku yidhi allaahuma alcan banii lixyaana min wariclan wadakwaana wacusaya casaw اllaha warasuulahu ilaah qabaashaa nacrad bani lixyaan iyo ricli iyo dakwaan iyo cusaya kuwii quraadii leyn jiray weeyaan asxaabu beeri macuuna iyo asxaabu rajic iyo kuwii laayay weeyaan casaw اllaha warasuulahu aliya rasuulkiiba iyo caasiyeen غifaar غafara allahu laha وأslam salamaha allah caza wajal baabu fii fadli muzaynata wajuhaynata وغifaar can abi bakrata radi allahu canhu ana alأqrca bna xaabisin jaءa ilى rasuuli اllahi salى اlه alay slm faqaal aqrc bna xaabis atamimi yo qabaaishan isagu maha qabiilo kale way banu tamiim la yidhaha rasuulka ilahi buu yimid oo faqaala markaasu wuxuu yidhi nin reer baadiya oo jaaftiana waa ahaa inamaa taabacaka suraaqu اlxajiiji min aslama وغifaar وmuzayna waxaan ku raacay kuwii xujaajta xadi jiray ee eh, eh, muxuu ahay shuftada ahaayo qabaaishaasaan ku raacay eh, qabaishii fiicfiicna kuma raacin buu leeyahay wa axsabu waxaan u malaynayaa juhaynana inuu yidhi muxamedun iladii shak muxamed baa shakiyey raawiga ah faqaala rasuulu llahi sala lla sl markaasu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi ara'ayta bal ka warran in kaana aslamu wakifaaru wa musayna wa axsabu juhaynana inuu yidhi oo malaynayaa khayran min tamiimin wa bani caamir وأsd وغطفaan hadday qabaaisha ka fiican yihiin أkhaabuu وkhasiruu ma hogeeno ma khasaareen qaala nacam haa buu yidhi marka aqrع ibn xaabis qaala fawladii nafsii biyadihi inahum laأkhyaru minhum yaga ka fiican kuwaad liidaysa ead leedahay kuwii tuugta ahay wax ku raacay xujaajta xadi jiray kuwaasa idinka fiican baabu ma dukira fii طayi qabiilada طayi lilah wxii lagu sheegay can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu cadiy bni xaatim aطaa'i ninkii deeqsiga ahay deeqsiga u dhalay qolada طayibuu isaguna ka mid ah yani qaala ataytu cumara bna alkhaطaabi radia allahu canhu cumar bn khaaab baan u imid markuu amiiru lmu'miniin ahaa faqaala lii markaasu wuxuu yidhi ina أwala sadaqatin bayadat wajha rasuuli llahi salى اllahu alay slm wa wajha asxaabih sadaqatu طayi zakadii ugu horraysay oo wejiga rasuulka iyo asxaabtiisaba caddaysay yani ka farxisay zakadii طayibay ahayd ji'ta biha rasuula اllahi salى الlه alay slm rsulka ilahi baad u keentay adigaa keenay markaasuu nabiguna ku farxayo asxaabtiisiiba baabu ma dukira fii dows dows oo qabiiladii abi hurayra can abi hurayrata radي allahu canhu qaal qadima طufaylu وaasxaabuhu طufayl ibnu camrin الdowsi iyo asxaabtiisii baa yimid faqaaluu markaasay waxu ya rasuula allah ina dowsan qad kafarad waabad dows waa gaalowday oo waana diiday islaamyadeena nagu soo raacdee fadcu llaha calayha habaar oo ilaahay inuu baabi'iyo habaar faqiila markaasaa dadkii waxay yidhaaheen halaka daws walla daws waa halaagsantay nebiga habaari doona faqaala markaasu wuxuu yidhi allahuma hdi dawsa wa'ti bihim ilaahu daws ah soo hanuuniyo keen ayb tufayl ibnu camri wuxuu ninkii kusoo islaamay maka kusoo islaami jiray ayuu ahaaye markaa shaabuugiisa caaradiisa ilahay iftiin uga dhigi jiray markaasuu nebigu alay sala slam qoladiisa inuu ku noqdo islamada ugu yeedho ayuu ka qalbay markaasu wuxuu yidhi markay ogaadeen islaamku zinada waa xarimaya markay ogaadeen iyay diideenoo oo zinadii baa iga qaali noqotay habaar ina markaasuu nabiguna u duceeyey markaas waa soo islaamay baabun fii fadli bani tamim can abi zurcata qaal qaala abu hurayrata radia allahu canhu laa azaalu uxibu bani tamiimin min halaatin samictuhuna min rasuuli illahi sala allahu alay slam saddex arrimoodoo nebiga ka maqlay daraaddeed ayaan u jeclaanayaa banu tamiim weligoo u jeclaanayaa samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul hum ashaddu ummatii cala dajaal dajaal ummaddeeda kuwa ugu daran ugu dagaal badan weeyaan qaala wuxuuna yidhi wa jaaءat wa jaaءat sadaqaatuhum zakadoodii baa timid faqaala nebiyu sala la sl markaasu nebigu yihi hadihi sadaqaatu qowmina waa tolkaya zakadoodii weeyaan buu yihi qowminaadaas marka iyadana marka fadiilo kale oo ku jeclaanaya qaala wakaanat sabiyatu minhum cinda caaisha yani masbiya mid jaariya lasoo qafaashay oo banu tamiimka ka midaba caaisho la joogi jirtay faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam markaas rasuulka ilahi wuxuu yidhi actiqiha fa inaha min waladi ismaaciil waa duriyadii ismaaciil bay ka mid tahay xoree buu yidhi marka banu ismaaciil inay yihiinna marka waa ku jeclanaya saddexdaasaa ku jeclanaya buu leeyahy baabun fi lmu'aakaati bayna asxaabi nabiyi sala allahu alay wasalam walaalayntii uu nebigu walaaleeyey asxaabtiisii muhaajiriinta iyo ansaartii iyo walaaleeyey can anasin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam aakhaa bayna cubaydata bni اljarax abi cubayda bni اljarax wa bayna abi طalxa abu طalxa alansaari zayd bn sahl bn zayd bni sahl oo ah anas adeerkiisi iyo abi cubayda bn jarax oo muhaajiri ay u walaaleeyey wa can caasimin اlaxwali qaal qiila liأnas bni maliki balagaka ana rasuula اllahi salى اllahu alيه waslama qaala laa xilfa fi اlislaam maku soo gaadho ma maqashay rasuulka ilaahay inuu yidhi islaamnimada dhexdeeda xilfi ma jiro haddada isu dhaartaayo xulafo noqdaay ma jirto faqaala anas markaasu anas wuxuu yidhi qad xaalafa rasuulu llahi sala allahu alay slm bayna qurayshin waalansaar fii daarihi yani fii daari anas gurigaygan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xilfi ugu sameeyey qoraysh iyo iyo muhaajiriinta xadiidkaas markaa ma jira buu ka wadaa anas maanu odhan nebigu alayh salatu maanu odhanino waxaa daliila eh, gurigayguba nebiga alay sla sl xilfi ugu sameeyey ansaar iyo quraysh marka xadiidkaasuna waa jiraa laakiin xilfigaas uu anas sheegayo nebigu uu sameeyey iyo kaa uu anfinayo yaan isku mid ahayn kankadu marka waxaa weeye xilfi islaamnimada uu nebigu ku walaaleeyey oo labalaba iyo inay isku taageersadaan oo mxaa nin daciifi ah iyo nin qawiyihiba ah isku tiirsadaan oo walaal oo kale ay ahaadaan oo istaageersadaan eh, buu nebigu alay slam u walaaleeyey xilfigaa uu anfinayana waa xilfigii qabaaishu ay samayn jirtay dagaalada iyo waxyaala ay u samaynayeena inay qabiilaba qabaaishu ay isku leexan jireenoo dhowrkii qabiilaba istaageersan jireen oo qabaisha kale ku wada duuli jireen taas weeye midka mamnuucihi weliba wixii jaahiliga jiri jiray ee xilfi ahaa ee xilfi khayri ahaana weliba nebigu alay slam wuxuu yidhi sidiisii buu ahaanaya islaamnimada isoo xoojisay ilan waxaa jiri jiray dad waxgaradahoo intay mxuah xilfi sameeyaan yani jamciyad khayriya oo kale ah oy ku dhisaan inay dadka ducafada ah taageeraan mutayabiin kuwa la odhan jiray iyo xilfu xilfi la odhan jiray iyo kuwaas xilfigoodii ahaa taasoo kale marka islaamnimadu kolkay u timid way taageertay oo sidiisiiba u ahaanaya bay leeda marka midka la goynaya waa xilfigii qabaishu ay samayn jireen ee dulmiga iyo dhaca iyo isku iyo dagaalka iyo waxaa ku saabsanaa weeyaan وعn جubayr بn مطcم رضي الله عnه qala qala rasuul الlahi slى الlه عليه وsلم laa xilfa fi الإسlاam waa kan xadiidku anas inkiraya marka laa xilfa fi الإسlاam وأyuma xilfin kana fi الجاahiliية lam yazidhu الإسlaamu إla shidة xilfi ma jiro dhaar wadaag ma jiro islaamnimada dhexdeeda waa dhaarnimadii noocii marka mucayanka ahaan sheegayna wax alle wixii xilfi ee jaahiligii dhacayna islaamnimadu way xoojisay xilfigaas marka islaamada ay xoojinaysana waa xilfigii khayriga ahaayee nusrada iyo nusrat lmadluum iyo waxyaalaha ku saabsanaa baabu qowli الnabiy salى اllahu عalيه wasalam ana amanat liasxaabii wa asxaabii amanat liummatii anigu ammaan baan u ahay asxaabtayda asxaabtayduna ummaddayda u yihiin ammaan u yihiin can abi burdata can abihi qaal sallayna almagriba maca rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam uma qulna marka waxaan nidhi low jalasnaa xataa nusalliya macahu alcishaa haddaan la fadhino oo masjidka aan iska fadhino oo ilaa cishaha la tukana nebiga alayh salatu wasalaam bal ka warrama qaala fajalasnaa waan fadhiisanay faharaja calaynaa waa noo soo baxay faqaal markaasu wuxu uhi maa ziltum haahunaa halkan ma idan ka zuulin sidii baad u fadhidaan qulnaa yaa rasuula allah sallaynaa macaka almagriba uma qulnaa najlisu xataa nusalliya macaka alcishaa qaala axsantum aw asabtum buu axsantum buu mise asabtum buu si fiican baad yeesheen qaala farafaca ra'sahu ila asamaa cirkuu eegay nebigu alayh isalaatu wasalaam wa kaana kaiira ma yarfacu ra'sahu ila asamaa wax badan buu nebigu alay slam korka eegi jiray gaar ahaan markuu sheekaynayo cirku aad u eegi jiray faqaala markaasu wuxuu yidhi annujuumu amanat liلsamaa faإida dahabat الnujuum ata الsamaaءa maa tuucad xidiguhu ammaan bay u yihiin cirka oo in alle intay xidiguhu joogaanba cirku waa dhisnaanayaa markay xidiguhu tagaan waa kolku qiyaama eh, uu dhacayo weeyaan id id ida nujuumun kadarad iyo ilah uu leeyahay ida shamsi kuwirad iyo kolkaas weeyaan ay eh, xidiguhu soo daataan ee eh, nuur beelaan kolkaas samadii waxa u yimid wixii loogu ballan qaaday ee damaarka ahaa baa u yimid waa burburaysaa wa ana amanatu liasxaabii faida dahabtu ana ataa asxaabii maa yuucaduun anna asxaabtaydaan ammaan u ahayo kolkaan tago cartaydi waxa loogu ballan qaaday fitan iyo daraabaad iyo qalaaqil iyo waxyaalahaas colaad dhexdooda marti iyo isdagaallo ay dagaalamaan iyo waxaasaa muxuu u imaan doona wa asxaabii amanatu liummatii faidaa dahaba asxaabii ataa ummatii maa yuucaduun kolkay asxaabtaydu ay aanna ummadayda waxaa u imaan doona wixii loogu ballan qaaday ee mashaakisha sii fara badan ee tii hore asxaabta dhexdeeda dhacday ka sii fara badanee sii fidaysa ayaa u imaanaysa baabun fi man ra'aa الnabiya slى الlahu عalيه waslm aw ra'aa asxaaba الnabiyi slى الlahu عalيه waslm aw ra'aa man ra'aa asxaaba الnabiyi slى الlahu عalيه waslm can abi saciidin اlkudriyi radي allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi slى الlahu عalيh waslm yأtii calى الnaasi zamaanun zaman baa dadka soo mari doona yubcaثu canhum yubcaثu minhum albacثu fayuqaal yani jeish la deri doono oo jeish uu dagaalamaayo markaasay odhan doonaan unduruu eega hal tajiduuna fiikum axada min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam jeiشkii baa is odhanaya bal eega oo wax asxaabtii nebigii may nagu jiraan fayuujadu الrajulu nin baa la heli doonaa nin keliya oo asxaabtaydiaba matalan la heli doonaa fayuftaxu lahum bihi ilaah guusha wuxuu ku siinayaa ninkaas sababtiisa ninkaas ducadiisa iyo ikhlaaskiisa iyo mushaarakadiisa ayuu ilah ku siinayaa uma yubcaثu اlbacثu الثaanي mar kale hadday jeesh kale la dirayaa fayaquuluuna hal fiikum man ra'aa asxaaba rasuuli الlahi salى الlaه alay slm waa jiil dambe oo marka asxaabtii nebiga ay inqiraadeen yaa la odhanaya war asxaabtii nebiga wax arkay maynagu jira fayuftaxu lahum yani waxaabaa la odhan doonaa qaar baa ku jira fayuftaxu lahum bihi uma yubcaثu اlbacثu الثaaliث fayuqaal اnduruu hal tarawna fiihim man ra'aa man ra'aa asxaaba rasuuli الlahi salى الlه alay slm nin arkay qof asxaabtii nebiga arkay si arkay ma ku jiraa ثuma yakunu اlbacثu الraabic fayuqaal اnduruu hal tarawna fiihim axada ra'aa man ra'aa axada ra'aa asxaaba rasuuli الlahi salى الlه alay slm fayuujad الrajulu fayuftaxu lahum bihi ayb markaas saddex jilmia markaas waa jil muxuu ahay ya iyo saddex kale ayb ayb marka waxaa weeye qurunta khayriyada ah ikhlaaskooda iyo muxuu ahay baa badnaa oo intay joogaanba marka muslimiintu waa wanaagsanaayeenoo guusha waa helayeen xadiidkan kada sheekh alalbani halkan tacliiq ah waa waa tilmaamaya inuu dacfigu ku tilmaamayaa oo wuxuu leeyahay ah, baabu ah, baabu khayr الqurun qarnu صaxaaba ثuma اladina yalunahum ثuma اladina yalunahum عن عمrان بن حuسaين رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal إna khayraكم qarنيi ka idinku fiicanu waa qarnigayga ثuma اladina yalunahum haddana waa kuwa ku xiga ثuma yaliina yalunahum waa kuwa haddana kusii xiga ثuma اladina yalunahum afar waa afartii xadiidka hore aynu kusoo marray oo kale marka afartaa qurun ee quruun khayriya ah qaala cimraan falaa adri ma garanayo qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam inuu rasuulka ilaahay inuu yidhi bacda qarnihi maratayn aw halaaan saddex goor inuu sheegay ama laba goor uu sheegay ma kala garanayo uma yakunu bacdahum kuwa dabadood waxa ahaanaya quruntaas faadilada dabadood waxa ahaanaya qowmun yashhaduuna dad marakacaya walaa yastashhaduuna aan la maragashanaynin wayakuunuuna qiyaami doona walaa yu'tamanuuna aan la amaanaysanaynin wax lagu aaminaynin wayanduruuna nadraayo walaa yuufuuna aan nadarkoodana oofinaynin wayadharu fiihim siman cayilku shaaci ku noqon doono burburaan doono oo niman cunto badan oo qof waliba naftiisa muhimo kale aanu lahayn oo noqon doona kuwaasaa gadaal ka imaan doona buu marka dadkii hore dad himadoodu waxay ahayd jihaadka iyo cibaadada iyo diinta ilaah taageeradeeda ahayd oo cuntada yaraysto oo soomka badsado oo sidaasay ahaayeen oo niman mukaafixiina dad marka waxaa ahaanaya raaxaysi iyo waxyaalahaas shaqo kaleba aan lahayn eh, markhaati walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi w barakaatuh